ku xigta ood ka jawaabaydaa waxay tahay damadu meeqa meelood ay rafcada calaamad ugu noqotaa afar meelood afartii sheeg في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المنصارف والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء جميل وهجاجدي جزاك الله خير سؤاشا ku xigta waxaan weydiinaynaa cabdixakiin axmed cabdikariim su-aashaasu waxa ay tahay damadu waxaa la yidhi waxay calaamo rafcada ugu noqotaa afar meelood waa isim mufrad ah jamcu tagsir jamcu nusaarin ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakiri shay-un ism mufrada maxaa la yidhaahdaa maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaaءi اlkhamsati صaxiix ism mufrada sidaasa la yidhaha mihaali muxamedun caliyun faatimatu caaishatu masjidun kitaabun qalamun alla yubarik fiika waa la gartay isimka mufradka ee damada lagu rafciya markuu xaalata rafca jooga ma munsarifka mase waa malansarifka la kala qaadi maa ma mudakerka mase waa mase waa mu'anafka waa la garta la kala qaadi maa ma midka ciraabkiisu daahirka iyahoo ka muuqanayo saxiixaakirka ah mase waa kan lagu qadaro muctabaakirkaa labadaba la kala qaadi maa jamcu tagsiir maxaa la yidhaha jamcu tagsiir ma dل عalى أكثر min اثنaين aw اثنتين maca tagayuri fii siiqati mufradihi misaallo ka bixin rijaalun masaajidu zayaanibu صaxiix weeye waa la gartay jamcu taksiirka damo ayaa lagu rafciya xaaladda rafcada uu joogo jamcu taksiirka damo lagu rafciyaa ma munsarifka mise maalansarifka la kala qaadi maa ma mudakerka mise waa mu'anafka ma la kala qaadayo ma kan ixraabku daahirka iyoo ka muuqdaa mase waa kan lagu qadarayo ma la kala qaadayo jamcu tagsiiroo dhan xaalatu rafca waxaa calaamad u adamo ah jamcu lmu'anafi saalim maxaa la yidhahdaa maa dalla calaa akara min isnatayn biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirihi miisaalla ka bixi zaynabaad faatimaad muslimaat صaxiix weeye jamcu maanu saalim waxaa lagu rafciya xaalatu rafco oo lagu gartaa inuu rafcisan yahay waa damu ficil mudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shay-un waxaa lagu rafciyahaa la yidhi damu oo calaamadda lagu garta inuu rafcisan yahy waa damu mihaali ficil mudaaric oo rafcisan yadribu yaktubu yajlisu yaquumu صaxiix shayga la diidaya inuu aakhirka kala xidhiirsado muxuu yahay waxa weye mimaa yanqulu icraabahu waa wax icraabkiisa ka rara iyo damo oo u rara xaraf in la icraabo nuun lagu rafciyo ama binihiisa waajibiya waxa icraabkiisa rara oo ka damada oo u in lagu rafciyo hubuutu nuun maxay yihiin saddex wey waa saddexdee alifulinayn waaw ljamaaca yaa lmunafati اlmukhaadaba waxaa bimihiisa waajibiya waa maxay laba wey waa labadee nuunu niswa iyo nuun tawkiid hadday la xidhiidhsadaan mabni noqona baabulexraab oo dhan uu ka baxaa majmuuca waxaan rabaa mustaf xasan cabdille su-aashu waxay tahay wowdu meeqo meelood ay calaamad ugu noqotaa rafcada laba meelood jamcu lmudakari saalim xaalatu rafcaad u joogo wowaa lagu rafciya asmaau lkhamsa iyagana wowaa lagu rafciya xaalatu rafca jamcu lmudakari saalim maxaa la yidhaah ismun dalla calaa akara min inayni biziyaadatin fii aakhirihi saalixun litajriidi can haadihi ziyaadati wa cadfi milihi calayh miaali jamcu mudakar saalim xaalatu rafca jooga muslimuuna mu'minuuna farixa almukhallafuuna in yakun minkum cishruuna saabiruuna صaxiix laakin الraasikuuna fi اlcilmi wاlmu'minuuna صaxiix waa yahay jamcu dakaru saalim waa garanay waxaad misaalidaa asmaaء الkhamsa xaalatu rafca joogta abuuka caamilka hormaray rafcihe jaaءa abuuka وaquuka وxamuuki wafuuka waduu maalin waa la gartay waa yahay mahad cabdikariim macalin mxamed su-aashu waxay tahay aliftu meeqa meelood ay calaamad ugu noqotaa rafcada hal meel waa maxay muan weeye muan xaa la yidhaah kulu smin dalla kulu smin dalla calى اثنayni aw اثنatayni biziyaadaةi fii aakhirihi kulu sm waa isim kastoo laba raga ama laba dumara tusa kuna tusay ziyaado aakhirka uga jirta aqnad haadihi ziyaadaةu can اlcaaطifi wاlmacduufi صaxiix misaalla ka bixin cmaru mfrad ahaa maraani maru cmarani hindun hindani abala maraani aqbala اcmaraani wاlhindaani musana xalatu rafca joogaa la dha lagu yaqaanaa صaxiix waa la gartay moxamed cabdulqaadir yuusuf moxamed cabdulqaadir yuusuf maxamed cabdulqaadir yuusuf miya cabdulqaadir yuusuf muxamed ah. waaya cabdulqaadir yuusuf muxamed su-aashu waxa ay tahay nuuntu meeqo meelood ay calaamad ugu noqotaa rafcada hal meel في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تصنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة waa فicل مdaaرع oo sdexdii ضميir mid ka miduu la xidhiirsaday ضميiر تصنية مثاaلي meeqa مثaaلa ka imaanay فicilkoo ضميiر تصنية la xidhiirsaday laba مثaaلa ka imaanay الصديقاaنi yusaafiraani waa kaasa ficilkii mudaaric oo alifritrin la xiriirsato xaalatu rafca jooga asadiiqataani tusaafiraani okay waa saxiix waa yahay tusaafiraani marka labada misaal waxay ku yimaadeen marna waxaa lagu bilaabanaa y marna waxaa lagu bilaabanaa ta sidaasay ku imaanayaan labada misaal oo marka damiiru tasniya lala xidhiiriyo ficilka mudaaric laba misaala ka imaana damiiru jamcna meeqa misaala ka imaana laba misaal labadii maxay kale yihiin الرiجaaل المkلiصuun hm الذiina yquumuuna bwaajiبin ficilka mdaarc oo xaalatu rafca jooginta waawljamaaca la xariirsatay hubuutu nuun lagu rafciye waa maxalushaadku waa halkee yaquumuuna wey haya miثaal kale oo wow ay la xidhiirto وأntum yaa qوmi taquumuuna biwaajibikum taquumuuna laba miثaala ka timid markii ficilkii mdaarc waawljamaaca la xidhiirsatay maxaa midna wow midna ya lagu bilaabana midna ta صaxiix waa la gartay damiiru muanasa almukhaadaba meeqa misaala ka imaana hal misaal muxuu yahay wa anti yahintu tacrifiina waajibaki waajibaki tacriifiina waajibaki waa la gartay hal miaala ka imaa tacriifiina maxaa ta kaliyaa lagu bilaabana iyada ta kaliyaa lagu bilaabana marka ficilkii mudaaric oo mar lala xadhiidiyey alfusnayn marna lala xadhiidiyey waawaljamaaca marna lala xadhiidiyey yaaumuanafati mukhaadaba ficilkii mudaaric meeqa misaala ka yimid shan misaala ka yimid maxaa marka lagu magacaabaa shantaas misaal afcaal khamsa afcaal amsa afcaal khamsa maxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun aa lagu rafciyaa qof walbow maqan qof walbow maqal hadhow ma maqlayn lama rabo afcaal khamsa waxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun waa yahay axmed xasan yuusuf axmed xasan yuusuf weyne haye axmed xasan yuusuf nasbadu meeqa calaamay leedahay an shantii sheeg alfatxatu wاlأlifu wاlkasratu wاlyaau waxadfu nuuni shantaasay nasbadu iska leedahay kelimadan inay nasbisanta waxaa lagu xukmi karaa shantan mid ka mida markii lagu arko tan ugu horayda oo fadxada ah oo xarakada ah xarakada ah meeqa meelooday nasbada calaamad ugu noqotaa saddexdii sheeg ism mufrada jamcu tagsiir ficil mudaaric caamil nasbiga markuu galo aakirkana aan waxba kala xariirsan saddexdaas haddii la nasbinaa fatxa lagu nasbiya ism mufrada jamcu tafsiir ficil mudaaric idaa dakala calayhi naasib walam yatasil biaakhiri shayun su-aal kale isimka mufradka oo lagu nasbinaa fatxada ma munsarifka mise waa maalansarifka la kala qaadi maa ma mudakera mise waa muanafka la kala qaadi maa ma kan icraabku ka daahirayo ka mudanse waa kan lagu qadarin la kala qaadi maa saxiix jamcu tagsiirka fatxada lagu nasbiyo oy calaamatu nasbihiisa fatxada ay tahay jamcu tagsiirkaas ma munsarifka mase maala insarifka la kala qaadi maa ma mudakerka mase waa mu'anafka la kala qaadi maa ma kan icraabku ka muuda mase waa kan lagu qadaraa la kala qaadi maa ficil mudaaric إdaa dakla عalayhi naasib walam yataصil baakhiri شhay hora loo soo ogaaday ism mfrada xuu yahay hadda la dhihima qof walba waa barta jamc tagsiir xuu yahay la dhihima waa la barta waase lagu dhihi doonaa su-aalahada soo socdee waa yahay waaya daawuud yacquub su-aal aliftu meeqa meelood ay calaamad ugu noqotaa nasbada hal meelay calaamad ugu noqotaa waa halkee asmaa اlkamsa marka la nasbina alif aa lagu gartaa haddaad alif ku aragto asmaa اkamsa waa nasbisanta meel alle meeshaad alif kula aragto asmaa اlkamsa waa nasbisanta haye mihaali asmaa اlkamsa oo nasbisan ina abana khalaas wey suuratu yuusuf baa laga fiiriya ahli asmaa اkamsa miaal markaad uga baahato suuratu yuusuf haddaad aadda ka soo weymayd soo ma jeedid abana waaba kan abana waa kana waa yahay su-aalihii iyo jawaabahoodii intaasay noogu dhammaadeen intaasay noogu dhammaadeen soo ma waa la wada jawaab aywa marka maanta darsigaan ku darsanayna si aan watigu waktigaa xoogaa gartay wa ama alkasratu fatakunu calaamatan وأma الكسرaةu kasradii faتakunu kasradii calaamatan calaamay noqotaa liنصbi kordhigay calaamo u noqotaa فيi jamci الmuؤنaثi saalim jamcu muanu saalima calaamad ugu noqotaa kasradu hal meelay calaamad ugu noqotaa nasbada halka meel waxay tahay jamcu muanu saalim jamcu muanu saalim marka la nasbina kasraa la saara kasraa la saara jamcu muanafi saalim marka la nasbinayo kasraa la saaraa calaamadda lagu garto inuu nasbisan yahi waa kasrada kasraha kasraa la saaraa jamculmu'anafi saarin xaaladda uu nasbisan yahay kasraa la saaraa ina alfatayaati almuhadabaati yudrigna almajdade ina alfatayaati fataatun waa hal gabanoo dhallinyaraa fatayaatun alif iyo taa ku dar fatayaatun gabdhihii dhalinyarada ahaa almuhadaba in alfatayaati gabdhaha dhalinyarada ahaa almuhadabaati oo la saafigareeyeyoo akhlaaq xumadii iyo jahligii laga suuliyey ee cilmi iyo tarbiyo fiican la baray in alfatayaati almuhadabaati ee akhlaaqdooda la hufay ee la dhisay yudrigna اlmajda sharafta way gaarayaan in alfatayaati almuhadabaati yudrigna اlmajda in alfatayaati gabdhaha dhalinyarada gabdhaha dhalinyarada almuhadabaati ee la saafigareeyey oo macnaha akhlaaqdooda la hufay yudrigna اlmajda sharaftay gaarayaan hadda fiiri maxalushaahidku wuxuu yahay alfatayaati waa jamu bnu saalim sow alif yarta umadamade almuhadabaati waa jamcu bnu saalim labaduba waa nasbisan yihiino innadaasaa nasbiday ina alfatayaati inadaa waxa ka dambayda nasbida ina waxa ka dambayda way nasbidaa sow ma jeedid way kor dhigtaa waxa ka dambeeya marka inadaa nasbiday ina alfatayaati marka waa nasbisan yihiin alfatayaati almuhadabaatna waa lagu cadfo waxaan raba waa laga sifey waa laga sifey in alfatayaati gabdhihii dhalinyarada ah almuhadabaati ee la saafi yeelay yudrigna waxay heleelayaan almajda sharaf hadda waxaan leenahay alfatayaati waa nasbisan yihiin kasradaa calaamad ku garano almuhadabaati waa nasbisan yihiin kasradaa calaamad ku garno khalaqa allaahu samaawaati waa nasbisan tahay ku garanno calaamad ah. khalaqa allahu samaawaat kasradu hal meelay calaamad ugu noqotaa nasbada waa jam nusaalim jam nusaalim markuu nisbaysan yahay kasra lagu gartaa waama alkasratu kasradii fatakunu kasradii calaamatan calaamay noqotaa linasbi nasbahay calaamo u noqotaa fii jamci lmu'anafi saalim jamcun saalim ay calaamad ugu noqotaa wa ama alyaau yadii fatakunu yadii calaamatan calaamay noqotaa linasbi kordhigay calaamad u noqotaa fi tasniyati ay fi lmuhanaa asmaadii la labeeyay calaamad ugu noqotaa waljamci wa jamci lmudakari saalim jamcu saalimna calaamay ugu noqotaa ya-du laba meelooday calaamad ugu noqotaa nasbada isimku markuu nasbisan yahay jamcu mudakaru saalim iyo muhane labadaasu markay nasbisan yihiin calaamada lagu gartaa waa ya yadu laba meelooday calaamad ugu noqota nasbada labada meelood waxay yihiin musane asmaada laba labada tusta iyo asmaada laha jamcu karusaalim labadaas wey asmaada laydha musane iyo asmaada laydha jamcu karusaalim markay nasbisan yihiin waxaa lagu gartaa ya in lagu arko waxaad tidhaahdaa nadartu cusfurayni fawqa shajarati nadartu waxaan fiiriyey cusfurayni laba shimbir fawqa ashajarati geedda korkooda calay ku sugan yihin nadartu waxaan fiiriyey cusfuurayni laba shimbir fawqa ashajarati geedda korkeeda calay ku sugan yihiin hadda waxaan leenahay cusfuurayni waa kor dhigan waa nasbisanta nadaradaasaan nasbiday nadaradaa nasbiday nadartu waxaan fiiriyey cusfuurayni waa cayn iyo soob iyo fa iyo wow iyo ra nadartu waxaan tiriyey cusfuurayni ah, cusfuur wey mufradkii hal shimbir cusfuurun cusfuurayni waa nasbisantahay cusfuurayni waa nasbisanta maxaan ku galaynaa ya-da ah. cusfuurayni waa musani waa laba shimbir cusfuurayni waa musani waa laba shimbir waa nasbisan yahay maanta maxaan ku garanaynaa ya-da ya-daan ku garanaynaa nadartu waxaan fiiriyey cusfuurayni ina almuttaqiina layaksibuuna ridaa rabbihim ina almuttaqiina layaksibuuna ridaa rabbihim ina almuttaqiina ragga alla ka baqa alla ragga ka baqaa layksibuuna waxay shaqaysanayaan ridaa rabbihim ina almuttaqiina ina almuttaqiina almuttaqiina ina almuttaqiina layaksibuuna ridaa rabbihim almuttaqiina waa jamcu lmudakari saalim mufradku wuxuu ahaa muttaqin ah, muttaqiina waa jamcu lmudakari saalim waa nasbisan yah waxaan ku garayna inuu nasbisan yahay ya-da ina almuttaqiina layaksibuuna ridaa rabbihim ina almuttaqiina layaksibuuna ridaa rabbihim ragga alla ka baqaa waxay shaqaysanayaan rabbigood raalli ahaanshadiisa almuttaqiina waa jamcu karsaalim waa nasbisan yaho inadaasaa nafyinayda waa inadaa caamil wax kor ah inuu nasfisan yahay calaamadan ku garayna waa yada waa yada wamal yaau yadii fatakunu yadii calaamatan calaamay noqotaa yadu waa calaamad wax lagu garto yay calaamad u tahay linasbi nasbaha kelmadan inay nasbisan tahay yadaa lagu garta oo calaamad u ah halkay calaamad u noqotaa fi taniyati ay fi muana asmaada la labeeyey oo labada shay tusta iyo waljamci jamcna waxaa loola jeedaa jamci mudakari saalim labadaas meelood ay calaamad ugu noqotaa musana haddii la nasbinaa ya-a lagu nasbinaa jamcu dakaru saalim haddii la nasbinaa ya-a lagu nasbinaa musane xaa la yidhaa horaad usoo barato jamcu dakaru saalim xaa la yidhaa horaad usoo barato lagu laabama misaalkoodii ayagoo nasbisan waa lagu siiyey muanihi waa lagu siiyey nadartu cusfurayni fawqa shajara jamcu kalisaalimna waa lagu siiyey ina almuttaqiina layagsibuuna ridaa rabbihim wamaa xadfu nuuni nuunta lagoynteeda fayaquunu xadfu nuunkii calaamatan calaamu noqdaa linasbi kordhiguu calaamad u noqdaa fi afcaali afcaasha dhexdeedu calaamad ugu noqdaa afcaashii alkhamsata oo shanta aheed allatii afcaashii rafcaha la godideedu bihabaati nuuni nuunta sugnaanshadeeda uu ahaa wamaa xadfu nuuni nuunta la goynteeda in nuunta la xadfo oo ay meesha ka maqnaato fayakuunu xadfu nuunkii calaamatan calaamuu noqdaa linasbi kordhiguu calaamad u noqdaa fi lafcaali afcaashi dhexdeedu calaamad ugu noqdaa afcaashi alkhamsati oo shanta aheed allatii afcaashi rafca la godideedu nuuni nuunta sugnaanshadeeda uu ahaa nuuntu alaamaad calaamadaha nasbaduu ka mid ahaa xadfu nuun aan rabaa xadfu nuunku calaamadaha wuxuu ka mid ahaa nasbada calaamadaha nasbaduu ka mid ahaa xadfu nuunku hal meeluu calaamad ugu noqdaa nasbaha waa maxay waa afcaal اkhamsa afcaal اkhamsa oo xaalatu rafco markii la joogay lagu rafci jiray hubuutu nuun xaalatu nasbo markay joogto waxaa lagu nasbiyaa xadfu nuun nuuntaa laga gooya nuuntaa laga jaraaho laga xadfaa afcaal اkamsa xaalatu rafco waxaan soo ogaanay calaamadda lagu garto inay rafcisan yihin hubutu nuun wey waa in nuuntu suganta hadda calaamadda lagu garanaa inay nasbisan yihiin waa in nuunta laga xadfaa yasurunii an taxfaduu duruusakum yasurunii waxay farxad gelinayaa an taxfaduu duruusakum duruusiinaas inaad soo xifdidaan yasurunii waxa ay farxad gelinaya an taxfaduu duruusakum waxay ahayd taxfaduuna afcaalkhamsay ahayd markay rafcisnayd nuuntaasaa ku jirtay taxfaduuna hadda caamil nasbiyaa la geliyey caamil wax kor dhigaa la geliyey caamil nasbiya wa an an nuuntiyaa laga goyo laga xadfo yasurunii waxa ay farxad gelinaa an taxfaduu aad leeda marka hadda taxfaduu waa nasbisanta calaamada lagu garanaa inay nasbisan tahay waa maxay waa nuunta ka maqan nuuntiian ka weynay soo maaha waa nasbisanta yasurunii waxa ay farxad gelinaa an taxfaduu inaad ilaali inaad soo xifdidaan inaad soo xifdidaan duruusakum yulimunii waxaa i murugo gelinaa yulimunii waxaa i murugo gelinaa min alkusaara wehsilowyaalka ardada ah ardada wehsilowyaalka oon darsigooda soo akrayn xaggooda waxaa murugo iyo welwel iiga haya oo i murugo gelinaa hmm. an yuhmiluu fii waajibaatihim an yuhmiluu fii waajibaatihim inay dayacayaan waajibaadkoodii an yuhmiluu fii waajibaatihim yuhmiluuna afcaal khamsu ahaa xaalad warfco markuu joogay nuuntaa la sugi jiray hadda caamil nasbiyaa laga hormariyay waa anta an yuhmiluu dee marka nuunta ka goo hadda an yuhmiluu waa nasbisanta maxaa lagu garanay nasbisan tahay xadfu nuun nuunta ka maqan yulimunii waxay xanuujinaya oo qalbiga iga xanuujina min alkusaala wehsilowyaalka xaggooda an yuhmiluu inay dayacaan fii waajibaati ficilkii mudaaric markii wowla la xidhiiriyo meeqa miaala ka imaanayday labo labadiiba waa miaalina soo maaha xaalkunse iyagoo jooga yasurunii waxay farxad gelinayeen an tanaalaa inaad gaartaan raqabaatikum waxyaalaha aad rabtaan yasurunii waxay farxad gelinaa an tanaalaa inaad gaartaan raqabaatikum waxyaalaha ad rabtaan raqabaatikumaa aan leeda raqabaatikumaa raqabaatikumaa raqabaatikumaa yasurunii waxay farxad gelinaa an tanaalaa inaad gaartaan raqabaatikumaa waxyaalaha aad labadiinu rabtaan maxalushaahidku waxay tahay tanaalaani ay ahayd afcaalu khamsa xaalatu rafcu hadda waxaa la gelishay caamil wax nasbiya waa anta waa la nasbiye nuuntiyaa la gooye an tanaalaa waa nasbisanta hadda tanaalaa calaamadan ku garanayna nasbisanta waa nuunta ka go-an nuunta xadfanaan ku garanayna antana laa waa nasbisanta calaamadan ku garanayna nasbisanta waa maxay waa nuunta ka maqan <coughs> alwaalidaani labadii waalid lan yaqtulaa waladahumaa caruurkooda dili maayaan alwaalidaani labadii waalid lan yaqtulaa dili maayaan waladahumaa caruurkooda alwaalidaani labadii waalid lan yaqtulaa dili maayaan waladahumaa caruurkooda yaqtulaa waa nasbisanta xaaladii rafcada waxay ahayd yaqtulaani ay ahayd hadda maanta waa rafcsanta caamil waxaan maanta waa nasbisanta maanta way nasbisanta lan yaqtulaa yaqtulaa waa nasbisanta caamil wax nasbiya galo waa lanta lanta waxbay nasbidaa inay nasbisan tahay calaamadan ku garaynaa waa maxee nuunta maqan ah, nuunta maqan wey nuunta maqan alwaalidaani labadii waalid lan yaqtulaa dili maayaan waladahuma caruurkooda yaqtulaa waa nasbisantahay caamil wax nasbiyaa ka hor maray waa lamta inay nasbisantahay xaan ku garaynaa nuunta ka maqan yu'limunii waxay xanuujinayo i murugo gelinaan an tufaridii hindoy inaad ka gaabido fii waajibiki waajibkaaga yu'limunii waxaa i murugo oo i xanuujina qalbiga iga yulimu ni waxaa imuruga gelina waxay xanuujinaa an tuaridii an tufaridii inaad ka gaabido fii waajibi ki waajibkaagi lagaa rabay an tuaridii an tuaridii an tufaridii inaad ka gaabido inaad ka gaabido fii waajibi ki waajibkaaga hadda tufaridii asalkeedu xaalatu rafca wuxuu ahaa tufaridiina tufaridiina uu ahaa waxaa ka hor martay caamil wax nasbiya waa anta waa nasbisanta marka an tufaridii calaamadda lagu garanaya nasbisanta waa maxay nuunta ka maqan xadfu nuunka wey shantii misaal oo afcaalulkhamsa waa misaalin ficil mudaaric oo waa u la xariirsatay waawljamaaca oo ta lagu bilowday waa miaalin yasurunii an taxfaduu duruusakum ficil mudaarica waawljamaaca la xariirsatay oo lagu bilowday yana waa miaalina yasurunii min alkusaara an yuhmiluu fii waajibaatihim an mm. yulimuni kusoo miaalinays yu'limunii min alkusaala an yuhmiluu fii waajibaatihim ficil mudaaric oo alifulisnayn la xidhiirsaday alifulisnayn la xidhiirsaday waa miaalin yasurunii an tanaala raqabaatikumaa iyo alwaalidaani lan yaqtulaa waladahumaa ficilka mudaaric oo ay la xidhiidhsatay yaaءu muanafati muqadaba waa miisaalinay yu'limunii an tufaridii fii waajibiki afcaal اkhamsa xaaladan xaalatu nasbaa calaamadda lagu garta inay nasbisan waa maxay xadfu nuun waa nuuntoo laga waayo waaya calaamadihii nasbadu halkaasay noogu dhammaadeen calaamadihii nasbadu halkaasay noogu dhammaadeen soo maa ma layla socdaa miyuu casharku unusya ma unsila hadda horaan u soconno walilkhafdi alaaثu calaamaatin walilkhafdi hoos dhigii alaaثu calaamaatin saddex calaama u sugnaadeen khafdaan gelayna marka kelmaddaanu inay khafdisan tahay saddex calaamaa lagu gartaa mid ka mid ah kelmadda markaad ku xugmaydo inay nasb inay khafdisan tahay oo xaalatulkhafda joogto saddex calaamaa lagu gartaa mid ka mid hadde kafdo hadii laga hadlaa kafto yaa iska laha asmaa iyo afcaal asmaaha iska laheed marka ficil sugi maydi misaalkiis iyo warkiisba marba haddii khafdo lagu yidhi khafdo asmaa keliyaha iska leh rafcada waa la wada lahaa asmaadiina waa miisaalayna afcaalna waa miisaalayna nasba waa la wada lahaa asmaana waa miisaalayna afcaalna waa miisaalayna khafdo haddii lagu yidhi ogow waxa laga hadla waa asmaa keliya meeshaas ficil ma soo geli karo ma la fahmay walilkhafdi hoosdhigii alaaثu calaamaatin saddex calaamaa u sugnaadeen khafdadii saddex calaamuday alkasratu kasra u sugnaatay wاlyaau yaa u sugnaatay wاlfadxatu fadxa u sugnaatay kelimadda marka la khafdina isimka saddex mid ka mid ah lagu khafdina waa kasro waa xarako waa ye waa xaraf wاlfadxatu waa xarako waa xarako saddexdaas mid ka mida wey faama alkasratu kasradii fatakuunu kasradii calaamatan calaaday noqotaa lilkhafdi khafdahay calaamad u noqotaa fii alaaati mawaadica saddex meelooday calaamad ugu noqotaa khafdaha waxaa calaamad u noqda kasri kelmaddan inay khafdisan tahay kasra lagu garanayo saddex meelooday calaamad ugu noqotaa saddex meelood marka la joogo kelmaddu inay khafdisan tahay kasraa lagu gartaa kasraa lagu gartaa faamalkasratu kasradii fatakunu kasradii calaamatan calaamay noqotaa lilkhafdi khafdihii ay calaamad u noqotaa khafdaha hoos dhig iska dhig intaad ka wada fahmaydo fii alaaati mawaadica saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa fi lismi اlmufradi ism mufrad ay calaamad ugu noqotaa isimkaas mufradkaaho almunsarifi tanwiin aqbala maanta waa la kala qaada xaalatu rafca markaan joognay isim mufrada la kala qaadin ma aan dhahayn xaalatu nasbo markii la joogayna isim mufrada la kala qaadin ma aan dhahayn haddaan xaalatu khafda joogno ogow waa la kala qaadaa hadhow markii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo isim mufrada maxaa lagu khafdiya haiskala soo boodi kasro waxaa tiraa waa la kala qaada jawaabta waxaad ka dhige waa la kala qaada ah, waxaa loo kala qaadaa munsarif iyo malansarif maxaa loo kala qaadaa munsarif iyo malansarif munsarif waa mid tanwiin aqbala malayansarif waa midaan tanwiin aqbalayn ah, hadha waa lagu weydiine munsarif maxaa la yidhaah waa isim tanwiin aqbala malayansarif maxaa la yidhaah waa isimaan tanwiin aqbalay aad leeda haye ama اkasraةu kasradii fatakunu kasradii calaamatan calaamay noqotaa lilkafdi kafdahay calaamad u noqotaa fii alaaثati mawaadica saddex meelooday calaamad ugu noqotaa fi ismi mfradi ism mfraday calaamad ugu noqotaa isimkaasoo almunsarifi sarfoomayo tanwiin aqbalaya tanwiin aqbalaya ism mfrada oo tanwiin aqbalaa marba haddii la khafdiyo kasrad saarayda kasrad saarayda ism mfrada oo aqbalaya tanwiin maxaa leedahay radiitu can caliyin radiitu raalliyan ka noqday can caliyin tanwiini radiitu raalliyan ka noqday can caliyin cali wiilka la yidhaahdo raalliyan ka noqday waaya radiitu can caliyin wamra'atin haweenayna raalliyan ka noqday wamra'atin haweenayna eedana raalliyan ka noqday ism mfradahoo munsarif ah xaalatulkhafdo waxaa la saaraa kasro kasra lagu gartaa inuu khafdisan yahay hadda fiir cali maxaa ku jira caamil wax khafdiyo ee canaba ku jirto canso wax ma khafdi jirin radiibtu waxaan raalli ka noqday can caliyin cali xaggiisa iyo wamraatin haweeney waa o wa jamci taksiiri jamcu tagsiirkana kasrada calaamad u noqoto khafdada jamcu tagsir almunsarifi oo tanwiin aqbala jamcu tagsiir waa la kala qaada xaalada mar haddii xalafku qabdo la joogo jamcu tagsiir waa la kala qaada waxaa loo kala qaadaa munsarif iyo maa laa yansarif kasrada midka lagu qafdiyaa waa munsarif waa midka tanwiinta aqbala waa midka tanwiinta aqbala kaas weeye wa jamci tagsiri jamcu tagsiiray calaamad ugu noqotaa kasradu qafdada jamcu tagsiir almunsarifi ee tanwiin aqbala maxaa tidhaahdaa marartu birijaalin kiraamin marartu waxaan soo maray birijaalin rag kiraamin wan wanaagsan hadda rijaalin waa jamcu tafsiir waaba munsarifo tanwiinu aqbala sooma jeedid caamil wax qafdiyaa ka hor maray oo waa maxay waa bacda bacdu soo wax ma qafdi jirin xaraf wax qafdiya soo ma ahayn marartu birijaalin ragaan soo maray raggaasoo kiraamin wan wanaagsan raggaasoo wan wanaagsan waayo wajamci lmuanai saalim wa jamci lmuanai saalim jamc muanaf saalimna calaamad igu noqota jamc muana saalim isaga la kala qaadi ma isagu madale maalaa yansarifa kulligiis waa munsarif jamcu muana saalim markuu xaalatulkhafdad joogo kasraa la saaraa inuu khafdisan yahay kasraa lagu gartaa kasraa lagu gartaa waxaad leedahay nadartu nadartu ilaa fatayaatin muadabaatin nadartu waxaan fiiriyey ilaa fatayaatin gabdho gabdhahaasoo muadabaatin la edbiyey nadartu waxaan fiiriyey ilaa fatayaatin gabdho gabdhahaasoo muadabaatin oo la edbiyey waay hadda waxay leedahay fatayaatin waa jamcunu saalim caamil wax qafdiyaa ka hormaray waa ilaada ilaadu soo xarafka qasriga ma ahayn ilaa ka hormartay haye calaamad inuu khafdisan yahay waxaa lagu garanaa kasrada waxay leedaha ilaa fatayaatin muadabaatin waa jacma musalim isaguna kasradu khafdada meeqa meeloda calaamad u noqotaa saddex saddexdii sheeg ism mufradaho munsarifa jamcu tagsiir munsarifa iyo jacma musalim isaga ile lama kala qaadee faama alkasratu kasradii fatakuunu kasradii calaamatan calaamay noqotaa lilkafdi kelimaddaanu inay kafdisan tahay calaamad u noqotaay tustaa fii alaaati mawaadica saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa fi lismi lmufradi ism mufrada isimkaasu almunsarifi tanwiin aqbala wa jamci taksiiri jamcu taksiir jamcu taksiirko almunsarifi tanwiin aqbala wa fii jamci muani saali ee jamcu saali wmalyaau yadii fatakunu yadii calaamatan calaamay noqotaa lilkhaafidi hoos dhigay calaamad u noqotaa fii alaaati mawaadica saddex meeloobay calaamad ugu noqotaa fi asmaa'i alkhamsati asmaadii shanta aheed wa fi tasniyati iyo asmaadii la ladeeyey waljamci iyo jamci bal intaanaan ka dayno inta hore bal noo keena dee alla الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد